الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات الطبن إيا اللبو إلى آيات اللباتن يسيدين سورة اللغمان الله سبحانه وتعالى آيات دي إنه دم بيسوحي أهين الله وحو الشيغي إنه سبوجين كأبوري يقول تير أينو أرقن أين اللهين ardadana buuro uu ka dulqodqotomiyey si ayna dadka ula leecin daabad oo dhanna uu dhulka yaaciyey samadana inta biyo ka keenay ardada nooc kasta uu ka soo saaray hadaa khalqullah waa ilaahay abuurkiisii fa aruunii itusiya maadaa shaygii khalaqa aladiina ku abuureen min duunihi balid idaalimuuna daalimuuntu fii dalaalin mubiin bay ku sugan yihin walaqad aataynaa waan siinay luqmaana alxikmata cilmi naaficaan siinay iyo caqli an iskur lilaah alle ku shugri baanu ku nidhi xikmaday ka mid tahay waman yashkur qofkii alle ku shugriya fa inamaa yashkuru linafsihi naftiisa unbuu ugu shugriye cid kale waxma tarin waman kafara qofkii gaaloobana oo gaalnimo la yimaadana fa ina allaha alaniyu wuu ka maarmaa xamiidu waa mahadsan yahay allah subxaanahu watacaala wadkur xus id waqtii luqmaanu uu yidhi libnihi wiilkiisii uu ku yidhi wahwa luqmaanna yaciduhu wiilka uu wacdeeyey yaa bunaya yaroo wahaygiyow laa tashrik billaah allahu sharig yeeli ina shirka shirkigu la dulmun dulmi weeye cadiimuna wey ninkaa luqmaanulxakiim la yidhaah ee xikmada alla siiyey hadallo badan bay ka leeyihiin qolyo waxay yidhaaheen qaadigu reer banu israaiil ka ahaa qoli waxay nebi daawuud walaashii baa dhashay qoli waxay dhaheen habaryarti baa dhashay laakiin waxaa la isku raacsanya inuu nin madow ahaa wuxuuna ka yimid nawba dhulkan xalaaib la yidhaahdee masar iyo suudaan u dhexeeya dadka degana nawbaha la yidhaah dhulkaasuu ka dhashay baal ilaahay baana xigmad siiyey marka nebi daawuud waxaa suuragala inuu waktigiisii ahaa kulley nebi unbuu la wakti ahaa xigmadaasaa la siiyey nin saxaabi ah wuxuu arkay nin madow oo yar walbahaarsan wuxuu i warwaha walbahaarin saddex nin oo khayr badan baa jira oo madmadow bilaal binu rabax alxabashi luqmaan alxakiim iyo mahjac mawlaa cumar binu khadaab xadiian uu ku yimid oo khayru sawdaani alaaa dadka madow waxaa u khayr badan saddexdaasuu nabigu ku sheegay marka luqmaanulxakiim waxaad tidhaahdaa luqmaan binu canqaa baa la nin madowna wuu ahaa ilaahayna xigmadaasuu siiyey kullayna nabi unbaa la wakti ahaa uu ka tala qaato baa la wakti ahaa marka bilmatl waxaa laleeyahay xigmadiisa waxaa ka mid ah shaqooyinkiisa way isku khilaafsan yihiin najaar buu ahaa bay qolyo leeyihiin sayidkiisu u khidmayn jiray bay yidhaahdeen si kastaba haaday sayidkiisibaa wuxuu ku yidhi neefai intaad gowracdo labada xubneedoo ugu fiican ka soo saar markaasuu wuxuu ka soo saaray carabkii iyo wadnihiibuu u keenay labadana ugu fiican buuli haddana wuxuu yidhi intaad neef gowracda labada ugu xunxun ka tuur arabkii iyo wadnihiibuu tuuray wuxuu yidhi war markaan wax fiican keen ku idhina labadaasaad keentay wixii xunaa saar markaan ku idhina labadaas ka waran labadaas hadday wanaagsanaanaan way wanaagsanaanayaan hadday labadaasu wanaagsanaanaan way fiicnaanayaan hadday xumaadaanna way xumaanayaan buuy xikmadiisa ka mid ahayd marka luqmaanulxakiim qisadiisaa lainoo soo bandhigay wiilkiisa wuxuu amrayo yaa la doonayaa inaynu ku dhaqanno inaguna aadaabta ah walaqad waan siinay luqmaan alxikmata cilmi naafica iyo caqli baan siinay anishkur ku shukri baanu ku nidhi lilaahi alle ku shukri nicmada iyo xikmadu all ku siiyey alle ku shukri baan nidhi waman yarkud qofkii ku shukriya oo alla ka mahad sheegto nicmadiisa ku shukriya fa inamaa yashkuru wuxuu u shukriyey linafsihi naftiisa oo isagunbaa wax isu taree alla waxba uma tarin alla waxba ugama baahna waman kafara qofkii gaaloobana oo isagu gaalnimada doortoo nicmada ka gaaloobana fa in allaha alhaniyun waa ka maarmaa khalqigiisa xamiidu wuu mahadsan yahay wax kastuu alla sameeyo wuu mahadsan yahay qaala luqmaanu luqmaan uu ku yidhi libnihi wiilkiisa luqmaan binu canqa wahwa luqmaana yaciduhu wiilka uu wacdeeyo yaa bunaya aabba yaro wahaygiyow laa tushrik billaah alla hau sharig yeelin oo cibaadada alle cid kale ha la wadaajin ina shirka shirkigu la dulmu dulmi weeye cadiimun oo weyn shirkigu waa dulmi weyn ayaddaa markuu nabigu saxaabada u aqriyey iyo aada u argagixeen waxay yidhaahdeen ayunaa lam yadmin dulmiyaan samaynayninoo nagamida bay yidhaahdeen markaasuu yii war sheegteen ma aha qowlulxakiim bal hadalkiisa eegu yidhi ina shirka la dulmun cadiim marka dulmiga la sheegayahay waa shirki weeyuu ku yidhi marka qur-aanku inta badan dulmiga shirki yuu isticmaalaa wawasayna alinsaana dadka waxaan u dardaaranay biwaalidayhi biixsaani waalidayhi labadiisii waalid u samafalkooda xamaladu way xambaartay ummuhu hooyadii wahnan daciifnimo calaa wahnin markay wallacaysay iyo markay uurka ku siday iyo markay foolanaysay iyo markii nifaasku ku yiilay wahnan calaa wahni way wa fisaaluhu gurintiisuna fii camayni laba sano wey laba sano inuu naaska nuga wey marka waxaan ku nidhid insaanka an isku ku shugri li aniga igu shugri waalidayka labadaadii waalid ilaya xaggaygu ahaaday almasiiru ahaanshuhu xaggaygu ahaado anaa maxkamadda ku geyne waalidkaa u samafal marka ma aha hadalkanu hadalkii luqmaan ma aha waa in la soo dhexgeliyayo saacad binu abi waqaas nabiga inaabtigi ahaa yaa markuu islaamnimada qaatay dadkii ugu horreeyey muslimiin buu ahaay iyo hooyadii tiri hooyo waa maxay waxaad sheegaysaa aayaddanaa horta ku soo degtay waalidkii wuu u fiicnaa wuu u wanaagsanaa markaasay tii war diintan aad qabsatay maxay tahay wallaahi inaana waxba cunayni waxna cabaynin bay tiri haddaadan ka noqonin maalin habeen bay sidii ahayd maalin habeen kale hadana sidii ahayd maalintii dambe iyadoo sakaraada yuu yimid oo wuxuu hooyo boqol nafood hadaad yeelato boqol ay midmid u baxaan ka noqon mahaya ama cun amha cunin bu ku yii marka ku cuntay aayaddu iyo aayad kale oo la noocahaynu soo marnay sacd bin abi waqaas bay kusoo haddana waa caam ee keligii ma ahee waa caam wey aayaddu marka inta luqmaanulxakiim hadalkiisii yaa la soo dhexgeliyey wawasayna alinsaana dadkii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi biixsaani waalidayhi labadiisii waalid u samafalkood xamaladu way xambaartay ummuhu hooyadii wahnan daciifnimo oo calaa wahnin daciifnimo markay wallacaysay way daciiftay caloosha markay ku siday way daciiftay markay foolanaysa way daciiftay nifaaska markay lahayd way daciiftay markay nuujinaysa way daciiftay wafisaaluhu gurintiisuna fii caamayne laba sano wey aniskurli igu shugri baanu ku nidhi insaanka iyo weli waalidayka labadaadi waalid ila iyagaa ku soo koriyey ilaya xaggaygu ahaaday almasiiru ahaanshuu xaggaygu ahaaday waxamluhu wafisaaluhu alaauuna shahra aayaddaa ku jirtaa suurat lacqaaf waxay ka daliishadeen culimad iyo tan markay isu geeyeen aqalulxamli cabdulahi bin cabaas oo kale aqalulxamli inuu lix bilood yahay li waxaa lyidhi laba siwana hala nuujiyo meeshaana waxaa layidhi gurintiisa iyo gurintiisa iyo uurkiisu waa soddon bilood marka laba sano markii uu naaska nuugo dee lix biloodbu uurka ku jiray way dhici kartaa laakiin soomaalidu waxay yidhaahdeen toddoba ku dhalow yaa la yidhahda toddoba bilood hadduu ku dhasho wuu noolaadaa laakiin lix iyo sideed hadduu ku dhasho ma noolaadaa la yidhaahdaa soomaalidu saasay tidhaahdaa weynjahadaaka hadday kugula dagaalamaan oo kugu kalifaan calaa an tushrika bi inaad ii shariig yeesho maa shay laysa laka uuna kuugu sugnayn bihi shayga cilmi wax ogaana oo wax alla wuxuu yahayba aadan garanayn hadday kugu kalifaan falaa tudicmaa ha yeelin haka tala qaadan wa saaxibhumaa kula saaxiibo kula joog fidunya adduunyada macruufan wanaag kula joog gaalaba ha ahaadeen adduunka gaalnimada iyo xumaanta haka yeelin laakiin u xisaanfal watabic raac sabiila man dad wadadii raac canaaba ilaya xaggayga usoo noqday iyaga hadalkooda ha yeelin hadday xumaan kugula taliyaan dadka aniga wadada idii maray soo raac uma ilaya xaggaygu marjicuku makaanu noqodkiinu ahaaday fa unabiukum waxaan idinka warami bimaa shayga kuntum aad tacmaluuna ku camal fala allah wuxuu leeyahay waalidkaa ucisaan fal asma bintu abibakr sidiiq hooyadeedu gaalaa u timid markaasay tii yaa rasuulalahi hooyaday waa waxdoone ma xidhiidhiya ha xidhiidhi bu gaal iyo wuxuu dooniba ha ahaadee waalidka waa la xidhiidha waa loo samafali hadday xumaan kugula taya laga yeeli maayo waxalla wixii wixii aan waajib ahayn waad ka yeeli wixii aan waajib ahayn waad ka yeeli haday muslim yihiin wey laakiin haday gaalo yihiin waxaan u samafalka ahayn idin dhex mari maayo wayjaadaaka hadday kugula dagaalamaan oo kugu kalifaan calaa an tushrika bi inaad ii shariig yeesho maa shay laysa laka uuna usugnayn bihi shayga cilmi wax ogaana oo wuxuu yahayba aadan garanayn falaa tudichumaa ha ka yeeli wasaaxibhumaa kula saaxiib fidunya adduunyada macruufan wanaag iyo dhaqaalayn aada dhaqaalayso watabic raac sabiila man ruux wadadii raac anaaba ilaya xaggayga usoo noqday dadka xaqa raacsanee wadada xaqaha iyo dadkaas raaca waalidiinta hadday xumaan kugula taliyaan ha ka yeelin uma ilaya xaggaygu ahday marjicukum makaanoqodkiinu fa unabikum waan idinka warrami bimaa shayga kuntum aad ahdeen tacmaluuna kuwa camal waxaad camal fasheen baa idinka warrame macnaheedu waxaa weeye waan abaal marin shar iyo khayr wuxuu yahayba waxaad camal fasheen maxkamadda markaad timaadaan waa laidinka abaalmarin luqmaan hadalkiisii baa lagu noqday yaa bunaya yaroogow innahaa ficladu ama khadiicadu intaku hadday tahay midqaala xabbatin xabad wasankeedu min khadani geedka sagaraxuudka la yidhaah oo fatakun ay ahaato fii sakratin sallax aw fi samaawaati samada dhexdooda ay jirto aw fil ardi ardada ay ku dhex jirto yaati wuu la iman bihaa ficladaa allah u keeni wax qarsoon ma jiro in allaha alla ladiifu wax walba ka xogaalku ah wey khabiirina xogaalka ah ladiifka waxa qarsoon allaha og baa loo jeeda marka ina haadaa damiirkaa waxaynu nidhi ficlad waxa aada samayso hadal bay jawaab uga ahayd waxa dhulka hoostiisa ku qarsoon wax biyaha ku qarsoon alla miyuu ogyahay haabuud wuu ogyahay waatan qolyaa waxay u celiyeen inahaa qisa bay qiso inahaa qisadu waxaa weeye marka inahaa qisa loo celiyo takun faacilkeed ismigeedu meel u noqon lama hayo qisada loo celiyo takun faacilkeedii meel loo celiya lama hayo yaa bunaya aabe inahaa ficlada aada samaynaysaay intaku hadday tahay midqaala xabbatin xabad wasankeedu min khardalin geedka sagara xuudka la yidhaah oo fatakun ay ahaato fii sakrati sallax dhexdi aw fi samaawaati samooyinka dhexdooda ay ahaato aw fil ardi ardada dhexdooda ay ahaato yaati wuu la iman bihaa ficladaa allah alla wuu la iman in allaaha alle ladiifun waxa qarsoonka og weye khabiiruna xogogaalka ah markaa allah subxaana wa tacaala khalqigiisa oo dhan hal mar u arkaa khalqigiisoo dhan hal maruu ogyahay waxay yihiin oo dhan khalqigiisoo dhan ficilkay samayaan oo dhan hal maruu ogyahay waxu kala dambeeya alla ma jira subxaana wa tacaala yaa bunaya aabe yaroogow aqimi salaata salaada oog waamur amar bilmacruufi waxa wanaagsan amar wanha dadka ka nahya canilmunkari xumaanta wasbir ku sabir calaa maa asaabaka wixii ku asiiba amarkaiyo nahyiga qofka la yimaada dhibaataa la soo gudboonaatee wixii xagga ka asiiba ku saban ina daalika arintaasi mil casmi lumuuri umuurta teeda waa weyn ee loo qasta wey maczuuma waa ta loo qasta wey umuurta waa weyn luqmaan wuxuu yihi raximahullah aabe salaada siday tahay u og buu yidhi dadka khayrka amar xumaantana ka nahyi buuyihi wixii dhibahe amarka iyo nahyiga kaa soo gaadhana ku sabar oo u adkaysuu waa la hubaa qofkii dacwad isu taaga in dhibaato badan la soo gudboonaan nabiyullaahi maxamed baa baxsan waaye oo ilaahay gargaarkiisa siiyey in sidaa la yeelo salaada la tukado amar iyo nahy lala yimaadoo la sabraayo waa umuurta ta loo qasto ee lagama maarmaanka ay ka dhiganta yaa bunaya aabba aqimi salaata salaada og wamur amar bilmacruufi waxa wanaagsan amar wanha nahyi cani lmunkari xumaantana nahyi wasbir ku sabir calaa maa asaabaka wixii ku asibo amarkii nahyi kaa gaara ina daalika arintaasi min casmi umuuri umuurta teeda loo qastay ka mid tahay inaguna saasaynu ku amrannahay walaa tusacid ha leexinin khadaka dhabankaaga linaasi caninaasi dadka halka leexinin markaad la hadlayso saa dhabankaa uga duwan adoo yasaya walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka dhexdiisa madaxan adoo xaragoonayo isleexleexinaya in allaha alla laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin ku xaragooda kulliga fakuurin oo dadka u faana waxaa lagu yidhi oo luqmaan wiilkiisi ku yidhi markaad dadka la haysayso dhabanka ka leexinin markuu ruux kula hadlo adigoo quursanaya sidaa uga leexinin adoo ka sii jeeda hala hadla buul ee adoo ku soo jeedaoo soo qaabishan hadal markaad dulka socotana ha isleexleexinin oo ha xaragoonin ha kibrin alla subxaana wa tacaala ma jecel qofka xaragooda oo dadka u faano isagu inuu ka fiican yahay ay la tahay marka nabigaa inoo fasiray kibirka nabigaa inoo fasirayo qabdunaasi waradulxaqi buu yihi dadka oo la yaso oo la quursado iyo xaqa oo la diido oo la radiyo kibirku waa saas wey nabiga aayaddan markii soo degtay ku yidhi yaa rasuul anigu waxaan jeclahay dharkayga markaan maydho cadiinkiisii nadaafadiisaan jeclahay kabahayga si fiican markaan u gashado waan jeclahay dee alaabtaydoo dhan waan wada jeclahay ka waran taa ma ohi nabigu taa ma ohi inaad dar fiican qaadato oo guri fiican gasho oo gaadiid wanaagsan yeelato oo nadaafad yeelato waa ta la rababa taas inaa isulayso lama rabo oo isulayso ismiskiiniso dadbaa intay ismiskiiniyaan dadku ha idiin naxaan yidhaahda oo sidaa eh, isu miskiiniya sidaas lama rabo alla wuxuu yidhi walaa tusacir ha leexini khadanka dhabankaaga linaasi caninaasi dadka haka leexini laamtaasu bimacnaa can weyn oo markay dadku kula hadlaana saa ha u qabili beri waxaan xusuusnay anagoo yar yar magaaladan hadda baabili loo bixiyo iga la dhihi jiray aniga nin kale oo iga weynaa yaa nin kolley umbilays ahaa calankaa la dejinayay marka anaguna waan iska soconay intuu noo yimid yuu ninkii kaleo iga weynaabuu dharbaaxo aduu aada uguma dhufanin nin oromo meeshaa taagan yuu la hadlay ormadu yeey bay yidhaahdeen marka lala hadlo isagoo kasii jeedu la hadlay labada nood ku dhufta maana eegin bu maxaad isoo dhowri wey <laughs> labada nood ku dhufta waa ibir kaa ibir isaga kama ahde waa caqli xum ay ka tahay allah wuxuu leeyahay walaa tamshi fi lardi maraxan in allaha alla laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin ku xaragooda kulligii fakuurin oo faana waqsi dhexdhexayso fii mashika socodkaaga waqdudulaab oo yaree gaabi min sawtika codkaaga ina ankara alaswaati codka ugu xuni la sawtulxamiiri waa dameeraha codkooda waxaa la yidhi markaad soconayso dhexdhexaad noqo oo si yacni gafgaf oo fudayd ku jiran ha u ordi hana ismiskiiminin oo sahaysluudaamin si caadiya ah u soco oo miisaan leh oo nin quman oo caqlile inaad tahay lagu garto u soco codkaagana hoosugaa markaad dadka la sheekaynaysana haddaan daruura wacanin si caadiya dad kula sheekayso codka ha ku dheeraynin dadke cod uu maqli karo kula sheekayso wey hadduu cod dheeri wax tari dameeraha ugu cod dheer haddana waa codka ugu xun carabtu markii lafdiga dameera ma isticmaalaan baa ximaar ma isticmaal carabka ka ilaa siduu dameerku ula xun yahay way ka waxay yidhaaheen dawiilul udun bay yidhahdeen waxay dhegaha dheerdheeraa marna ximaar afkooda ma mariyaan carabtii hore dee xaragoo jirta marna ximaar afkooda ma soo mariyaan baa layidhi siduu dameerku ila xun yahay miaalkaasaa lagu miaaliye marka wixii u xumaa yaa lagu miaaliye waqsid dhexdhexayso fii mashika socodkaaga waqdud hoosu dhig min sawtika codkaaga maxaa yeelay ina ankara laswaati codod midka ugu xuni la sawtulxamiiri dameeraha codkooda wey macnaha waxaa laga wadaa haddii cod dheeri wax tarayo ka dameeraha wax tari lahaa allah wuxuu yidhi alam tarow miyaydaan aragoydaan ogeyn ana allaha alle sakhara lakum inuu idiin sahlay maa fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo waa fil ardi ardada waxa ku sugan wa asbaqa wuu waasiciyey calaykum dushiina nicamahu nicmooyinkiisa daahiratan midda muuqata iyo baadinatan midda qarsoonba allah samada iyo ardada waxa ku sugan buu idiin sakhiray samada waxaa linooga sakhiray xidigaha inoo iftiimaya shamsiga iyo qoraxda iyo hawada iyo daruuraha iyo macaane ka imanaysa ardada waxaa linooga biyihii baa inoo socdo oo baadkii baa ka soo baxayo baa inoo guryihii baynu ka dhisanayna nicmada daahirka iyo tabaadinka ah inta badan lagu fasiraa nicmada daahirka ah. rusul baa laydiin soo diray islaamnimadii iyo kutub baa laydiin keenay ta qarsoonina waxa wey waa fahmiga iyo cilmiga alla idin fahamsiiye wey iyo caafimaadku alla idin siiye wey nicmada qarsoonina allah baa sidaa idin yeelay buu alla leeyahay subxaana wa tacaala allaha sidaa idin yeelay caabuda meel kale haw leexanina ka amar qaata alam tarow ogeyn arkin ana allaha alla sakhara lakum inuu idiin sahlay maa fi samaawaati samada waxa ku sugan maa fi oo samada xidigiho inoo iftiimi iyo qoraxdii iyo dayixii iyo daruurihi iyo madarkii ka imanayey iyo laydhii macaaneyde ka imanaysay wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan buu idiin sakhiray biyihii soconayay iyo daaqii iyo xawayaankii aynu ku intifaacaynay wa wuu ballaadhiyey wuu waasiciye calaykum dushiina nicamahu nicmooyinkiisa daahirata ta muuqata iyo wabaadiratan ta qarsoonba oo midda daahiradii waxaa weeye rusul baa laidin diro kutub baa laidin siiye caafimaad baa laidin siiye baainaduna waxaa weeye caafimaadka hoosta ah iyo fahmiga alla idin fahamsiiyey wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man dad baa ka mida yujaadilu kubrun filaahi ilahay jiritaankiisa ka hormurmi bigayri cilmin cilmi la-aan fii qudratilaahi buu ku murmi walaa hudan hanuun la-aan iyo walaa kitaabin kitaab la-aan muniirin oo iftiimay dadka waxaa ka mid a ah, dad alla ku murmi oo allah subxaana wa tacaala wax ma soo bixin kara leh alla qudradiisu waxaa ma qaban karta leh xataa qaar baa alla jiritaankiisa ku murmaya wax xanuun ahoo waddo ay hayaani ma jiro wax kitaab aho lagu soo dejiyeyna ma jiro wax cilmi aho dad kale ka soo qaybsadeenna ma jire iyaguba iska ikhtilaacda o iskale sida dadkaasaa kamida alla ku murmi waxa weye waxaa kamida alla ku muranka sifada alle dadkan muctazilada ee sifada alla ka murme ee sifada alle gebi ahaanba banaanka u tira ee ilaah sifadiisu sidaa maaho ilaahay ma hadli karayna oo hadalkiisu sawdi xuruuf midna male ilaahay raxmadii cadho midna male bay yihi muctaziladu laasimkaa loo jeedaa bay ilaah meel walba wuu joogaa bay meel labana ma jooga ilaah ma jiray ka dhiganta markay ku dhici waayeen ilaah ma jiro yayhiin ilaa meel walba wuu joogaa meel labana ma joogo allah bay ku murmayaan kuwaas muctasiladu waa khatar wa min annaasi dadka waxaa ka mida man dad baa ka mida yujaadilu ku murmi filaahi alla ku murmi fii wujuudillaahi wa qudratii bay ka murmayaan bikayri cilmin cilmi la-aanoo wax cilmi aho ay meel kale ka soo qaateen ma jiro walaa hudan hanuun la-aanoo waddo hayaana ma jirto walaa kitaabin kitaab la-aan muniirin oo iftiimaya waidaa lahum markii lagu yidhaahdo itabicuu raac maa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey qaaluu waxay dhihi bal natabicu waxaanu raacaynaa maa wajadnaa waxaan ka soo gaadhnay caleyhi dushiisa abaaanaa aabbayowga iyagii hore waxaan ka soo gaadhnay marka alla wuxuu leeyahay ayatabicuuna oo miyay raacayaan walow kaana shaydaanu shaydaanku yadcuuhum hadduu ugu baaqayo ilaa cadaabi saciiri saciira cadaabkeeda ma aabbayowgoodiibay raacayaan hadduu shaydaanku naar ku wado oo shaydaanku meeshuu ku ogayo ay mahdiya dhaqankii hore raac ogow hidiya dhaqan diin ma noqdo saasay ahaan jirta saasay ahaan jirto hadda dad waxaa inala jooga fara oo laga yaabo inay fiican yihiin oy xaqdoon yihiin markaasaad aayad baad u sheegi ama xadiid ku leeyahay ma sheekh baad ka cilmi badan tahay buu ku leeyahay sheekh hebel hadduuna tan garanayn waan ka cilmi badnaa haduuna tan garanayn waan ka cilmi badnaha hadduuna tan garanayn ayay ku dhahaya waa hidiya dhaqan lama raba hidiya dhaqani xaqaa la rabaa markuu xaqu ku yimaado daraasad ku samee hadduu ku qanciyo ku qanac daraasad ku samee xaqa waidaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo itabicuu raaca maa anzala allaahu alla wuxuu dejiyey oo qur-aanka kariimka ah qaaluu waxay dhihi bal raaci mayne natabicu waxaanu raaci maa wajadnaa waxaan ka soo gaarnay caleyhi maaga dushiisa abaa'anaa abbayowgayagii hore marka alla wuxuu leeyahay ayatabicuuna miyay raacayaan abbayowgoodii hore walow kaana shaydaanu xataa shaydaanku hadduu yahay yadcuuhum kii ugu yeedhi ilaa cadaabi saciiri saciira cadaabkeed yacni wax saciira ugu sababooba xataa hadduu shaydaanku ku hogaaminayo maabayoogooda horey raacaya waman yuslim qofkii u badhax tiray wejhahu iyo qasadkiisa ilallaahi alla qofkii u badhax qasadkiisa iyo cibaadadiisa waawana muxsinun muxsinu yahay oo ehlu yahay faqad samsaka wuxuu qabsaday bilcurwati lwusqaa mareegtii aan go-aynina ee adkayd wailallaahi alla xaggiisa ina ahaatay caaqibatu lumuuri umuurta cidhibteeda adduunka si kastaba ha loo noolaadee allun baa lagu dambayn cidhibta iyo maamulka u dambeeya allun baa laisugu tegi meesha qofkii qasadkiisa iyo cibaadadiisa iyo niyadiisa xagga alla u jiheeya oo u badhax alla qasadkiisa u badhax tira muxsinna muwaxid muxsin laa ilaaha illa allahu mareegtii adkayd buu qabsaday alwusqa waa manasu awsan mareegtii adkayd mareeg waxaa la yidhaha bilmatel markaad meel fuulayso xadhigga ka soo lalmadeed cuskanayso taasaa lagu misaalinaya markaad meel qabsanayso marka laa ilaha illa lah maxamadu rasuullahi intaad qabsato iyo alla kuu geyn allah bay kuu geyn subxaanahu watacaala xaqiibay kuu geyn siday kuu wado kuu wado eed laa ilaha illa lah u daba socoto meesha u fiicnayd wajhahu qasadkiisa iyo cibaadadiisa ilallaahi alla u badhaxtira waawana muxsin muwaxida faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati mareegtii alwusqaa ee adkayd mareeg waa laga wada waa ku misaaliyey markaad meel fuulayso xadhigga laguu soo lalmiyo ad qabsanaysa wey wa ilallaahi alla xaggiisa caaqibatu lumuuri umuur oo dhan cidhibteeda dambe alluun bay ku dambayn meel kastaba soo mar waman kafara nabiylaahi maxamed waxaa lagu qofkii gaalooba falaa yaxzunka yuuna ku murugelin kufri gaalnimadiisu ilaynaa xagga iyaguba marjicu makaanu noqodkoodu ahaaday fa nunabihum waxaanu uga warami bimaa shaygii camilo ay camal faleen nunabihum bimaa camilo waxay camal faleen in allaha allana caliimu wuu ogyahay bidaati suduuri qalbiga waxa ku sugan qulubta waxa ku sugan nabilahi maxamed waxaa lu yidhi qofkii gaalnimada isagu doortay waxba hakal bahaarin gaalnimadiisa anaa maxkamadda keeni doona oo waxay camal faleen intaa soo hordhigo ka abaalmarin doon waxba ad ka walbahaani baa nabiga lagu yidhi qalbiga waxa ku jiran allahba ogo iyaga qalbigooda waxa ku jira allah baa ka abaalmarin adikaaga waxa ku jirana allah baa ka abaalmarin oo ku og ujeedadaad leedahay iyo sidaa tahay allah baa kaa warhaya waman kafara qofkii gaalooba falaa yaxzunka yuuna ku murugelin kufruhu gaalnimadiisu ilaynaa xagga iyagu ahday marjicuhu makaanu unoqodkooda maxkamadaa la keeni fanunabihum waanu uga waramay bimaa camiluu waxay camal faleen waa lasoo hordhigi bay ka dhigan tahay waa laga abaalmarin in allaha allana caliimun ka og weye bidaati suduuri quluubta waxa ku jira dadkaa iyaga ehe gaalnimada doortay numaticum waanu u raaxayn qaliilan in yar yani waxoogayba adduunyada joogaya uma naduruhum waxaanu ku cidhiidhi oonu u dhibaatogelin ilaa cadaabin cadaab qaliidin oo adag idiraarku waxaa weye waa ruuxaad meel ku kalifto dhinac inuu ka mara adido saa ugu riixda wey waanu ku riixi wey cadaab uuna doonaynin yaa lagu tuuray inta loo raaxaynin waxa wey waa adduunyada ku nool boqol sano hadduu joogo toddobaatan hadduu joogo in kastaba ha jooge waa muddo yar muddo yar wey ciisa waxaa la sheegaa nabiyullaahi nuux kun iyo jarjar buyuu jiray ka waran baa la yidhi markuu dhimanayo hadda waa iska qise ma aha xadiis albaab intaan halkan ka galay aan xagga kale uga baxay bu iiga dhignaydu adigu hadda daraasad isku samey hadaad konton sano jirta ama afartan sano hadaad dib isugu samayso shalay unbay kula noqon adiguba hadda daraasad isku samey marka waan u raaxaynayna macnaheedu waa sida numaticuum waan u raaxaynayna dadkaa gaalada xaddiidka ah qaliilan in yar waa intay joogaan uma naduruhum waxaanu u dhibaato gelin oo ku cidhiiriyeyna ilaa cadaabin cadaab haliidin oo adag oo oyno adkaysan karayna walain saaltahum gaalada haddaad weydiiso man axadkee baa khalaqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray layaquulunna waxay dhihi allah baa abuuray bay dhihi qul waxaa tidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahaddaale mar haddii laga garhero xujadii lagu oogay allah baa mahadsan bal agaruhum badankood laa yaclamuuna waxbaba garan mahayaan badankood cilmiba male qofku hadduu gaal yahay qalbigiisu wuu daboolan yahay hadduu faasiq yahay qalbigiisu wuu haddaa muminba hadduu dooni ha ahaado waa kii nabigu aleyh salaatu wasalaam qofka hadduu markii khadiica ka dhacdo qalbiga madow yar baa foole wuu sii badan wuu sii badan marka dambe qalbigoo dhan baaba wada madoobaan gaalnimo u bixi marka hadduu qofku fisiga kusii adkaysto marka dambe gaalnimo u bixi oo waxa weeye iimaanku wuxuu ka dhigan yahay dhul buu ka dhigan yahay cagaar ka soo baxay marka dhulkaa cagaar iimaanka haddii daacadaa roob u ah iimaanka daacadaa roob ah laa ilaha illa allahu daacadaa ah wuu sii barwaaqoobi iimaankiisu wuu sii kordho qofka faasiqa ana wuu sii madoobaanu qalbigiisu marka dambe isagoo salaadiiba ka tegay ad arkay hadduu tukan jiray walay saaltum haddaad weydiiso man axadkeebaa khalaqa samaawaati samooyinka abuuray walarda ardada layaquulunna waxay dhihi allah baa abuuray qul waxaa tidhi alxamdu ammaan baa lilaahi alla u mar haddii xujadii laidiin cadeeye bal agaruhum badankood laa yaclamuuna waxbaba ma ogaba lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka waa kusugan alardi in allaha allana subxaanahu watacaala huwa alle alaniyu koodanka aanu cidna u baahnayn weeye alxamiidu oo mahadsan fii kulli afcaalihi wax alla wuxuu alla sameeyey way mahadsan yahay aakhriya adduunba allah wuu mahadsan yahay subxaana wataala ficil kastoo alla leeyahay waa sharaf lina soo hordhigay samada iyo ardooda allaha abuuray inuu baahan yahay makula tahay uma baahna walad iyo welid iyo nin cibaadaysiiyo nin daacadi midna uma baahna laakiin cibaadada raalli buu ka yahay allah subxaana watacaala shirkiga iyo gaalnimadana wuu necab yahay allah subxaana watacaala laakiin midina waxba yeeli mayso midnana waxba tari mayso allah uma baahna marka samadii ardood in badan baa laina soo hordhigay waa kaynu sheegnay waa labada marnaba aan kaa libdhayn ardadii samadu haddaad siifto hadaad taagan tahay hadaad socoto hadaad guri ku jirto waa labadan marnaba kaa libdhayni wey lilaahi alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan waalardi ardada waxa ku sugan in allaha alle huwa alle alaniyu ka hodanka awey ah alxamiidu oo mahadsan walow anamaa fi lardi walow anamaa fi lardi ardada waxa ku sugan oo min shajaratin geeda ah aqlaamun hadday qalimo midhan yihiin walbaxru baduna yamuduhu ay ziyaadinayso min bacdihi min bacdi lbaxri badda kadib sabcatu abxurin todoba badood oo khad laga dhigo markaa baxrigiina khad laga dhigo maa nafidad ma dhammaanayso kelimaatullaahi alla kelimaadkiisa iyo xikmadiisa iyo sifadiisu in allaha alla casiizunka qaalib weeye xakiimu falsan wax alla waxaa dhulka geed ku yaala gebi ahaan hadii qalin laga dhigo wax alla waxa badahee joogtana haddii khad laga dhigo todoba badood oo kalena lagu daro ilahay kelimaadkiisu dhammaan maayo kelimaadku waxaa weeye waa sifadiisa iyo maamulkiisa iyo cilmigiisa iyo khalqigiisa wuxuu alle u gaarka ahoo dhan haddii intaa lagu dhamo marka marka lal toddoba badood haddii lagu daro dhammaan mayso toddoba kale haddii lagu daro damiye dhammaan farahun baa looga jeedaayo weligeedba dhammaan mayso kun badood haddii lagu qoro khad laga dhigo ilaahay sifadiisa iyo kelimaadkiisa iyo xikmadiisa iyo cilmigiisu dhammaan maaya allah subxaana wa tacaala marka todoba balood waa iska faraha unbaa lagu lagu qaayeyn toban badood iyo kumaan badood hadii lagu daro ma dhammaanaysa walow annamaa fi ardi dhulka waxa ku sugani oo min shajaratin geeda aqlaamun qalma hadduu yahay qalmaan walbaxru baduna ay khad tahay intaasaa kaa maqan kaasoo yamudduhu ay ziyaadin min bacdihi isaga dabadi sabcatu abxurin toddoba badood oo kale maa nafidad ma dhammaanaysa kelimaatullaahi alle kelimaadkiisa sifadiisi iyo cadamadiisi iyo cilmigiisu midna ma dhammaanayo in allaha allana casiizun ka qaalib weye xakiimun oo falsan allah xikmadiisu sidaa tahay maa khalqukum abuurkiinu ma aha walaa bacsukum soo bixintiinuna ma aha ilaa ka khalqi nafsin waaxida naf keliya abuurkeed iyo bacsigeed may wax isku mar baa la abuuri karaa kun yudhiho yakunu ahaanu gebi ahaanta khalqigoo dhan isuge hal nafa abuurkeed abuurkeediiy khalqiga oo dhan abuurkooda waa isla midun alla xaggiisa subxaana wa tacaala soo bixintuna waa sidaaso hal nafa soo bixinteed iyo khalqiga oo dhan oo lasoo bixiyo waa hal nafunbuu lamid kun unbuba all unbuu dhihi yakunu wuba ahaanu intaa keli wey waa laba xarafoo midig reeban yahay waa laba aad u yar waa kelimo aada u yar marka taa inaga caqligeena lainagu cunansiine allah xataa uma baahna kun inuu yidhaah uma baahna inagaa lainagaga dhaadhicin wey wade waxaynu fahmi karno yaa layna soo hordhigaya maa khalqukum abuurkiinu ma aha walaa bacsukum soo bixintiinunu ma aha ilaa ka nafsin ilaa ka khalqi wa bacsi nafsin waaxidati naf soo bixinteedi abuurkeed mooyaane wax kale ma hal nafa unbaad lamid tihiin soo bixintiini iyo abuurkiini in allaha la samiicuka maqla wey wax walba basiiruna og marka allah siduu hal mar ah inoo wada soo bixin karo inoo wada abuuray yuu kulli hal mara ina wada maqlaa subxaana wa tacaala oo hal mara ina wada arkaa subxaana wa tacaala